رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه باب kan wuxuu baab u yahay fadliga uu leeyahay albukaa oohin in qofku uu ooyo min khashyati illaahi tacaala cabsida ilaaha sarreeya inuu markaa la ooyo iyo wa shawqan hilow uu u hilow qaba ilayhi ilaahay xaggiisa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wayakhiruuna way dhacahayaan liladaani garabkay u soo dhacahayaan yabkuuna ayagoo oynahaya ayagoo oynahaya ayay soo dhacayaan oo garabka wuxuuna u siyaadinayaa qur'aanka khushuucan khushuuc buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala rumeeya qur'aankan ama ha rumaynina kuwa cilmiga la siiyey ee ka horeeyey mar allaala markay akhrinayaan buu yidhi ilaahay way dhacayaan gararka xaggiisay u soo dhacayaan macnaha sujuud bay ula soo dhacahayaan yabkuuna ayagoo oynaya wayasiiduhum khushuuca khushuucna waa u ziyaadinayaa wa qaala tacaala afa min haada alxadiid ma qur'aankan bay miya tacjabuuna la yaabaysaan ma qur'aankan baad la dhakafaarsan tihiin oo aad la yaaban tihiin buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala wa tadxakuuna ma qoslaysaan wa tadxakuuna ilaa subxaanah ma qoslaysaan oo walaa tabkuuna oynmaysaan miya ma qoslaysaan oo ma oynaysiin miya soo oynmaysaan wa tadxakuuna ma qoslaysaan oo walaa tabkuuna miyaadan oynaynin wa can ibni mascuudin cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii wuxuu ii yidhi annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalama iqra aqri aqri ayuu ii yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaggeen lagu akhrinayaa qur'aanka calaya dushayda ku aqri alqur'aana qur'aanka qur'aanka igu kor aqri qultu waxaan idhi buu yidhi ibni mascuud yaa rasuw calayka ma kugu dul aqrinayaa qur'aanka adiga maan kugu dul aqriyaa wa calayka unzila korkaagaaba lagu soo dejiyaaye ayadoo korkaaga lagu soo dejiyo maan anigu kugu kor aqrinayaa rasuulkii ilaahay qaala rasuulku wuxuu yidhi innii anigu uxibbu waxaan jeclahay an asmacahu inaan ka dhegaysta oon ka maqla min hayrii ani kayrkii qur'aanka mar allaala marka lagugu dul akhrinayo waa ka ta'fiir badan yahay markaad adigu akhrinayso sidaa darteed buu qur'aanku tilmaamay qofka marka qur'aanka la akhrinaya uu dhegaysto inay raxmad ku soo degayso inay raxmad ku soo degaysa waidaa quri'a alqur'aan faastamicuu lahu wa ansituu lacalakum turxamuuna tuu lacallakum turxamuun in laydiin naxariisto ayaad mudantihiin buu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala sidaa darteed rasuulku wuxuu yidhi cid aan aniga ahayn ayaan jeclaan lahaa inaan markaa ka dhagaysto inaan ka dhagaysto ayaan jeclaan lahaa faqara'tu waxaan ku aqriyey calayhi rasuulka korkiisa suurata annisaa'i suuratu nisaa suuraddii haweenka ayaan ku akhriyey xataa ji'tu ilaa aan soo gaaray oo aan imid ilaa haadihi alaaya aayaddan ee tan ah waa aayadee fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiidan ilaa aayaddaa aan soo gaaray fa kayfa sideebuu xaalku noqonayaa idaa ji'naa oo aan la nimaado min kulli ummatin ummad dhan bishahiidin markhaati allahu akbar maxkamaddu waa cadaalad boqorka wax kala xukminaya waa caadil malaa'igtii wax soo qortay kulligood laaluush ma qaataanoo waa caadiliin haddana markhaati baa la raadinayaa si xalka noqonaya fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin ji'naa aan kula nimaada bika adiga rasuulkii callow calaa haaulaa'i kuwaan korkooda shahiidan adigoo markhaati ku ah kuwaan dushooda adigoo ku marag furayana aan ku keenno si xalku noqon doonaa aayaddaa markaan soo gaaray qaala rasuulku wuxuu ii yidhi xasbu iska jooji xasbuka alaan xasbuk muxuu la jeedaa yakfiika dalik intaasaa kugu jooji ibni mascuudow faltafattu waan eegay ilayhi rasuulkaan fiiriyey sal alla calah wasalam waxaad meeshaa ka fahmaysaa markuu akhrinayay wuu ka sii jeeday nebiga ama hoos buu eegahay saasaan u soo fiiriyey faidaa caynaahu tadrifaani waaba oynayaa sala allahu calayhi wasalam faidaa caynaahu labadiisa indhood waaba ayagoo tadrifaani ay qubanayaan ay qubanayaan buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala faidaa caynaahu labadiisa indhood tadrifaani biyaa ka socday sala allahu calayhi wasalam muttafaqun calayh wa can anas qaala anas wuxuu yidhi khataba rasuulu ullah rasuulkii allaa khudbeeyey khudbatan khudba maa samictu aanan maqlin midlahaa iyadoo kale qadtun weligii khudbad heer sara ah muxaadaro cajiib badan oo aan weligay ta'fiirkeeda aanan maqlin yuu nebigu noo khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogahay la daxiktum waad qosli lahaydeen qabiilan yar wax yar ayaad qosli lahaydeen walaa walabakiitum waad oyn lahaydeen kafiiran wax badan waxaan aadaan ogay cadaab aan soo arkay aadaan soo arkay ciqaab alla agtiisa yaalloon ogahay ayaadan ogayn haddaad ogaan lahaydeen waxaan anigu ogahay la daxiktum waad qosli lahaydeen qaliilan in yar wax yaraa qosolkiinu ahaan lahaa oo qosolkiinaa yaraan lahaa wala bakiitum waad oyn lahaydeen akran wax badan qaale wuxuu yidhi saxaawi saxaabigi waa anas faqataa way dabooleen asxaabu rasuuliillaah rasuulka asxaabtiisa wujuuhahum wejiyaalkooda yay saa u hagoogeenoo cimaamadihii iyo wixii ay wateen bay ku dabooleen walahum khaniinun ayagoo ooyinaya khaniinka waa oohinta qunnada ah ee sanka ka soo baxda qofka oohin xoog ooynaya haddana celinaya oohintii uusan rabin inay soo baxdo qiiqiqiiq waxyaabaha sanka ka soo baxaa ee qunnada oo kale ah kaasay ka soo baxay muttafaqun calii baabi alkhawfi markaanu naraynay baabkii cabsida markaan joognay yaan soo sharaxnay wa can abi hurayra radia allahu canhu qaala kii alla wuxuu yiri sal calayhi wasalam maa yaliju nnaara naarta ma galo rajulu nin naagna waa la mid bakaa ooyey min khashyati illaahi cabsi ilaahi subxaana wa tacaala weligaa adoo iska fadhi ilaahay dartii ma wogoysay weligaa indhahaaga biyo ma uga yimaadeen ilaahay cabsidiisa subxaana wa tacaala qof ilaahay dartii u ooyey naarta geli maayo xataa yacuuda allaban ilaa caanuhu ay kaga laabtaan fi daraci candhaday ka soo baxeen naasihii ay ka soo baxeen ilaa ay dib ugu noqdaan mustaxiil ri la maalay ama la lisay caanihii ka soo baxay inay dib ugu noqdaan ama dib ay ugu laabtaan caasihii ay ka soo baxeen suuragal maaha nin ilaahay dartii u ooyeyna ilaahay ayaa ka xijaabaya subxaana wa tacaala qofkay indhihiisa biyo uga yimaadeen cabsi alla dartii yowm min alayaam waayo ma sahlana cabsi alle oo indhahaagu biyo ka keenay qalbi jilxan buu tilmaamayaa qalbi nadiif ah buu tilmaamayaa qalbi alle ku xiran buu tilmaamayaa qalbiga qallalan ee adag ma ooyo indhihiisuna biyo kama yimaadaan laakiin quluubta jilcan waayo qulubta ilaahay ammaanaya subxaana wa tacaala aan iscelin karin indhahoodana biyo markaa ay uga imaanayaan uga imaanayaan sidaa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu abaalgudaa qof kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala dartii u ooyaa inuusan naar gelin xataa tixsi lugtiisa in la eg oo biyaha kaa yimaadaano walaa yajtamica qubaarun boor oo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku soo gaara iyo wa dukhaanu jahannama jahannama dukhaankeeda adoo ilaahay jidkii u socda ama jihaad ah ama muxaadaro u socda ama masaajid u socda dhas iyo habaas iyo boor lugahaaga soo gaarayna duqaanka jahannamo ma la kulmahayo ma kulmaayobuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala nebigiisa macnaha qof ku boorooday lugihiisa ay ciid ku soo gaartay iyo boor ilaahay jidkiisa oo haddana jiddukaankii jahannama lala kulmiyo ma dhacayso rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa canhu wa abi hurayra qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sabcatun toddoba qofood yudiluhum ullaahu ilaahay wuxuu u hariyaa fii dillihi hooskiisa yowma maalin laadilla hoos uusan jirin ilaa hooska alla ma ahee hoos kale uusan jirin uu adduunku ka dhammaaday toddoba qofood baa allaha raxmaanka ah carshigiisa harka ka soo baxaya loo xarinayaa kow imaamun caadilun waa madaxweyne caadil ah imaam iyo hogaamiye haddana caadil ahoo garsooro fiican dadka u sameeya washaabun dhallinyaro wiil iyo gabar wuxuu noqdaba nasha a koray ama barbaaraya fii cibaadati illaahi tacaala ilaahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala qof dhallinyaro ah oo ilaahay cibaadadiisa ku koraya ka saddexaadna wa rajulun waa nin qalbuhu qalbigiisu mucallaqun uu yahay mid ku xiran oo ku laalaaba fi lmasaajidi masaajidada qalbigiisa iyo masaajidkaa isku xiran qalbigeenna iyo meesha lagu qaylaa isku xiran maanta saa darteed rajul qalbigiisa mucallaq ah oo ku xiran misqa isjeclaatay fillaahi ilaahay dartii subxaana wa tacaala qarab iyo dan kalema jirto alla dartii bay isu jeclaadeen ijtamacaa waxay ku kulmeen calayhi jacaylka alla dushii wa tafaraqa calayhi wayna ku kala tageen ama way ku kala safreen ama way ku kala dhinteen saa darteed jacayl allii maxabbo allay ku kulmaan wayna ku kala tagaan ka shanaadna wa rajulin waa nin dactu ay u yeeratay imra'atun naag daatu mansibin nasab u saaxiib ah mansabku waa jego sare dad madax bay ka dhalatay qabiilo wan wanaagsan bay ka dhalatay nasab u saaxiib ah ama mansib iyo wa jamaalin quruxa oo faqaala yiri innii anigu akhaafu allah ilaahayaa ka cabsanaa wa rajulun ka lixaadna waa nin tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqa ayuu la baxay fa akhfaahaa wuu qariyey marka sadaqadiisii ayuu qariyey xataa laa taclama shimaaluhu ilaa bidixdiisa ay ogaan weyso maa tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisa bixinayso kontonka doolar ee aan qofka maskiinka u dirayno t v baan jeclayna laka duubo asoo saas loo siinayo asoo saa gacanta loogu taagayo asagoo saa xaalkiisu yahay ayaan markaa jecelnahay xaalada noocaasi ma jirto sidaa darteed ayaa mar walba waxaa loo baahan yahay ikhlaas waxaa loo baahan yahay qofku inuu ikhlaaska ku socdo waxaa loo baahan yahay qofku inuu ikhlaas mar walba ku dadaalo xaalkaasaa markaa la tilmaamaya waa rajul ninkaasoo sadaqa la baxa bidiisa maa tunfiqu yamiinuhu labada gacnaaday ka dhigtaa soo maaha waxa aad bixinaysana min bidixi way ogaanaysaa laakiin waxay yidhaahdaan muxadifiinta waxaa loola jeedaa calaa sabiili tafriid haddii la qadaro xataa dhankiisa bidixdaa qof la fadhiisiiyo ma ogaan kara midigtiisa wuxuu ku bixinayo qofka bidixdiisa fadhiya yaan ogaan karin wuxuu qofkaa markaa bixinaya ka ugu dambeeyey xadiidka mushaahidkiisa muxuu yahay warajul waa ka toddobaad waa qof dakara allah ilaahay xusuustay khaaliyan asagoo gooni ah khaali asagoo ah oo saafi ahoo keligii ah oo fafaadad caynaahu indhihiisu ay biyeeyeen wuu ooyey keligii marka la leeyahay maxaa loola jeedaa haddii dad aad ku dhex jirto qur-aan la aqnayo qofka uu ku dhex ooyo laftigeeda wuu ku jiraa oo uu helayaa laakiin khaali waxaa loo cabiray marka khaali aad tahay riyow qofku ka fog yahay istustuska ayuu qofku markaa ka fog yahay uu ka dheer yahay laakiin labada marba haddaysan sumcayo istustus aysan ku jirin ilaahay ajirkiisa waa siinaya subxaana wa tacaala muttafaqun calayh wa can cabdillahi bni shakiir radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula allah rasuulkii allaan u imid wahwa yusallii asagoo tukanaya rasuulka oo salaad ku jira ayaan u imid walijawfihi xabadkiisana asiizun uu qaylinahay uu karahay ka asiizi almirjali dheriga karitaankiisa oo kale min albukaa'i oo inta xadiid saxiix rawaahu abu daawud watirmidi fi shamaa'il kitaab shamaail ayuu ku wariyey biisnaad xadiidku wuxuu tilmaamayaa salaada gudaheeda oo nebiga uu ku jiro ayuu ku dhex oynayay qalbigiisa waxaa ka soo baxaya sida dheriga markuu karaayo oo kale casiis baa ka soo baxaya karitaan iyo cod oo ka casiis almirjali dherigasuu u kara oo kale ka casiis almirjali min albukaa'i waa oohinta darteed dhowr xaboo gelay ah xoogaa bii korka marka looga dhigo dadkana la saaro xoogna uu u karo cod buu bixiyaa codkaasaa joofkiisa ka soo baxaya rasuulka sala allahu calay wasalam wa can anas qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkaa liubay ibni kacab wuxuu ku yidhi ina allaha ilaahay amaranii wuxuu i amray an aqra'a calayka inaan korkaaga ku aqriyo lam yakun aladiina kafaruu waa suuratu bayina soo maaha lam yakun inaan kugu dul aqriyo ayaa ilaahay baranaya ubay ibnu kacab waa nin saxaabi ah ubay ibnu kacab waa ninka saxaabada nebiga ugu aqrin badan qur'aanka aanka ayuu ahaa aqra'uhum likitaab illaah waa ubay ibnu kacab rasuulku saxaabada taqasusah buu u sameeyey ummadayda waxa u naxariis badan buyiri abuu bakar radi allahu canhu naxariis waxaa u ad adag oo diinka ku kakan cumar ibn khaaab radia allahu canhu cumar ibn khaaab waxaa ugu xishood badan cuhmaan ibni cafaan waxaa ugu qaarisanoo ugu qur-aan akhrin badan ubay ibnu kacab radia allahu canhu waxaa ugu dhaxal qaybin yaqaanaa zayd ibnu taabit ninka lagu magacaabo asagaa ugu dhaxal yaqaansanoo dhaxal qaybintana ninkaasaa ugu badan ilaahay waray inaan qur'aanka kugu kor akhriyo qaala ubaya wuxuu yidhi ubay ibnu kacab wasamaani ma i magacaabay ilaahay ma i magacaabay subxaana wa tacaala rasuulkii allow ubaya ku akhri miyuu ku yidhi mase adaa ii doortay macnaha wuxuu ku yidhi nin saxaabada ka mid ah ku akhri oo adaa ii dooray miya mase ilaahay baa i xusayoo i magacaabay oo i yidhi ubaya ku akhri qaala nacam haa wuu ku magacaabay ilaahay wuu ku magacaabay oo ubaya ku aqribuu igu yidhi fabakaa waa ooyey ubaya muttafaqun calayhi muxuu la oynayaa wuxuu la oynayaa shooq wuxuu la oynayaa hilow wuxuu la oynayaa farxad ilahay aa magaciisa sheegay subxaana wa tacaala ilaahayaa soo kasoo fowq sabca samaawaad ka xusay ubaya ku aqri magacaaga haddii alla agtiisa ka lisgaraysan yahay shay qiimo badan ilaahay hadduu ku hadalhaayo wax sahlan ma aha fabakaa ubaya ubaya wuu ooyey muttafaqun calayhi wa fii riwaaya fajacala wuxuu gudagalay ubaykii inuu oynayo waa isku mid inuu ooyuu gudagalay shaydaana magacayna soo sheega maanta shaydaan baana xusa shaydaanana soo magac qaada ilaahayaa soo magac qaaday subxaana wa tacaala ilaahayaa magaciisa soo sheegay fajacala ubaya yabkii wa canhu qaala qaala abuu bakar abuu bakar baa licumar wuxuu ku yihi radia allahu canhumaa bacda wafaati rasuuli illaahi rasuulka alla geeridiisii kadib fal binaa nakeen abuu bakar baa dhahaya cumar buu ku leeyahay cumarow bixi xaggay aadaya ilaa ummi ayman ummu ayman islaamka lagu magacaabo aan u tagno radia allaahu canhuma nasuuruhaa aan soo booqana kamaa kaana rasuuluullah suu rasuulka alla ahaan jirayba yasuuruhaa may ku soo booqdaa ummu ayman islaam sahlan ma aha hooyo sahlan ma aha ummu ayman wamaa adraakuma ummu ayman ummu ayman ummii bacda ummii saa darteed ayaa ummu ayman wuxuu yidhi nakeen aan soo salaadno nebigaa soo salaami jiray sal allahu calayhi wasalam falama intahayaa markay soo gaareen ilayha xaggeeda oo ay u tageenay abuubakar iyo cumar aragtayba islaantii bakat way oysay waa oysay bakat way oysay faqaala ma yubkiiki maxaa kaa ooyinaay waxay u malaynayaan rasuulka geeridiisii dhimashadiisa inay la oysay sala allahu calayhi wasalam maxaa kaa ooyiyey amaa taclamuuna miyaadan ogeyn ummu aymanay maa cinda allaahi waxaa ilaahay agtiisa ahaaday tacaalaa sarreeye khayrun lirasuulillaahi rasuulka inay u khayr badan yihiin war jannada iyo ilaahay agtiisa waxa u yaala nebiga inay markaa u khayr badan yihiin qalbi tiri innii anigu la abkii oy maayo anii anigu la aclamu waan ogahay anna maa cinda allaahi ilaahay agtiisa waxa u ahaaday khayran inay u khayr badan yihiin lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam walaakiin laakiinse afkii waan oynayaa walaakiin laakiinse afkii waxaan la oynayaabay oohinta iga keenaya waxay tahay waxaan la oynayaa oo ohinta iga keenaya waxay tahay walaakinnii abaki ana alwaxya qad inqataca min asamaa waxyigaa samada ka baqa allahu akbar say u fakeraysa fiiri islaam waayeel ah waxyigiibaa cirka ka go-ay barakadiibaa cirka ka dhammaatay nebi moxamed intuu nala joogay barakaa soo degi jirtay baraka hadday dhammaatana baraka daraa bilaabanaysa baraka daro hadday bilaabatana dhibaataa imaanaysa dhibaato hadday timaado ummadda iscunaysa ummaddu markay dhibaato isgaarsiiyaan waa la fasahaadaya adduunkiibaa dhiig lagu daadinayaa xoolo islaameed baa lagu cunaa ilaahay caradiisaa imaanaysa kadib ummaddii markaa waa la halaagayaa baa dhaqday wexyigii ayaa qadinqataca wuxuu ka go-ay min asamaa'i samadii xaggeeda fahayajat ee fahayajathumaa way raadaysay marka hadalkeedii ay tiri ayaa waxaa raad ku reeday cala albukaa'i oohintii dusheeda oohintii ayaa ta'fiir ku samaysay abuubakar iyo cumar fa jacalaa waxay kula galay laftigooda yabkiyaani macaa inay la oynayeen way garwaaqsadeen islaantii way wacdisay xaq iyo wanaag bay u sheegtay ayagayna markaa waa ooyeen rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waqad sabaqa wuxuuna noogu soo hormaray fii baabi ziyaara ahli lkhayr baabkii ahlu khayrka in lasoo booqdo markaa la marayay wa ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi lama shtadad markay ku adkaatay ku darnaatay birasuulillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wajacuhu xanuunkiisii xanuunkuu ku dhibanayay markuu nebigu ku siyaaday qiila lahu waxaa loo yidhi fi salaa salaadii baa wax laga yiri salaadii ayaa loo sheegay rasuulka faqaala wuxuu yiri muruu amra abaabakrin abaabakar fara falyusalli binnaasi dadka ha tujiyo saddex mar buu istaagiisa ka dhacay maalintaa rasuulka sala allahu calayh wasalam mar walba intuu biyo kuwaysa qaatou damca inuu masaajidka aado uu saa intuu istaago lugta kale uu damco inuu qaadou qaadi waayo istaagiisii ka dhacaya rasuulka sal allahu calayh wasalam markii dambe ayuu yidhi muruu abaa bakarin falyusalli binnaas abuu bakar amra dadka ha dujiyo abuu bakar amra dadka ha dujiyo faqaala caaisha waxay tiri radia allaahu canha in waaya raqiiqun qalbi jilcan abubakr waa raqiiq abubakr rajul raqiiq ah waa yadayti raqiiqu lqalbi bay kula jeedaa idaa qara'a alqur'aana qur'aanka markuu aqriyo ama uu aqrinaayo halabahu lbukaaqu oohintaa ka xoog badsa oohintaa ka adkaanaysa ma awoodi karo inuu qur'aanka si toosa u aqriyo waa ooynaya cayd markuu cabaar wada waa ooynaya halabahu waxaa ka guulaysanaya ka adkaanaya oo ka xoog badinaya albukaau oohinta cumar amar cumaraa ka kakan cumar amar cumaraa ka adag badan cumar amar aad bay igu celcelisay war taga oo iga taga oo abuubakar amra dadka ha tujiyey caaisha way ku qanciwaysay intay soo baxday u timid xafsa ay tiri kaalay ka dhaabici nebiga oo u sheeg oo waxaa dhahda abuubakar rajul raqiiq ah waaye dadka qiraacunsa faqaala rasuulku wuxuu dhahay muruuhu falyusal war abuubakar amra ha dujiye war abuubakar amra ha dujiyo abuubakar dadka iimaam ha u noqdo wa fii riwaaya can caaishata radia allahu canha qaalat qultu waxaan idibay tiri ina abaa bakarin abaabakar waa aabbaheed idaa qaama markuu istaago maqaamaka booskaaga la yusmici nnaasa dadka ma maqalsiin kara qur-aanka min albukaa'i oohin daraaddeed oohin daraaddeed ayuusan la maqalsiin karin abuu bakar waa rajul raqiiqu alqalbi ah waa nin beer jilcan ah. waa nin aadaad qur'aanka ugu ta'afon wax yar markuu akhriyo wuu oynaya mar allaala markii maka la joogay abuubakar wuxuu ku tukanayay meel bannaan ah baadka mushrikiintii carruurta intay soo istaagaan daashka uu ku tukanayo oo hintiisa markay arkaan isoo qur-aanku aqnay way ooyn jireen way oyn jireen way u dacwoodeen oo waxay dheen naga bax waa laga saaray abuubakar magaalada markuu iska baxay ayaa nin ka hor yimid gaalada ka mid ah war maxaa dhacay abuubakaro ee qoomkaagiibaa isoo bixiyey war adoo kale lama bixiyee soo noqo baa la yidhi markaasuu yidhi kafaaladeeduu ku joogaa ninkan abuubakar qof taaban kara ma laha abuubakar suu gurigiisa isaga tukanaya markii dambe bannaankuu u soo baxay mushrikiintii dumarkoodii ciyaalkoodii baa dhegaysanaya way oynayaan markaasay dhaheen ilmaha iyo dumarku naga fidnayna aba ninkii kafaaladiisuu ku joogay laba mid abuubakar ama gurigiisa ha ku laabto oo gurigiisa dhexdiisa wuxuu ku qabsanaya ha ku qabsado yuusan bannaanka u soo bixin ama kasaaladaada kala laaba waa u yimid wuxuu dha abubakar adigana bannaankaad la soo baxdo cilmihii waa kaa daba oynaya war gurigaaga dhexdiisa ku tuka ama kasaaladeeda iyo celi la laaba buu yidhi kafaaladaada la laaba kafaalo ilaahay baan ku joogaa buu yidhi saacaddan wixii laga bilaabo waxaad kafiil iga tahay markaa malaha ilaahaygii ayaan ku kalsoonahay asaana kafiil iga ah wakafaa billaahi wakiilan subxaana wa tacaala abubakarna noocaasoo ah walaalayaa idaa qaama maqaamaka lam yusmic innaasa dadka ma maqalsiin kara min albukaa'i oohin daraaddeed muttafaqun calayhi wa can ibraahim bin cabdiraxmaan bin cawf ana cabdiraxmaan ibni cawf ayaa utiya waxaa loola yimid oo loo keenay bitacaamin rashiid wa kaana saa'iman waana soonnaa soonkii waajibkuu soonaa ama soon sunnaa ayuu soonnaa ahaataba wa kaana saa'iman buu ahaa cabdiraxmaan ibni cawf timirtii iyo raashinkii waa loo soociyay faqaala markaasuu yidhi qutila alla waxaa la dilay muscab ibn wahwa khayru minii waa iga fiicnaa qofka khayr annagu ma gaarayno in allaale intaan dadka iskula fiican nahay maalintaad isku aragta inaad dadka u liidato u jaahilsan tahay aadan u fiicnayn maalintaas wanaag kuu bilowday laakiin intaad isku arkaysad ummadda ka cilmi badan tahay ka saraysa ka qiimo badan tahay ka qabiil fiican tahay xilliga noocaasa ilaa la gaaro waxaad tahay markaa ma jiro cabdiraxmaan ibni cawf ayaa waxaa loo soo dhigay tacaam saa'im buu ahaa wuuna soonaa faqaala wuxuu yidhi qutila waxaa la dilay muscab ibnu cumayr wa huwa khayru minii waana iga khayr badnaa buu yidhi falam yuujad looma helin lahu asaga maa yukafanu wax kafan looga dhiga fiihi ilaa burdatun go' maahane hal go' buu lahaa in qutiya bihaa ra'suhu madaxa haddii laga daboolo badad rijlaahu lugiisa qutiya bihaa rijlaahu haddii lugaha laga saaro go'a mamirada ah ee ceburdayaxa xarixmaha leh labada lug haddii looga daboolana badaa ra'suhu madaxiisa bannaanka u soo baxayo muuqanayo ninkii iga kheyrka badnaa ilaahay iiga dhowaa alla agtiisa iiga taqwii alla ka cabsi badnaa ayaa saas ah cunto ayaad ii soo dhigteen sharaab baa hortayda yaala casiir baa hortayda yaala sanduusaa hortayda yaala cunto badan baa hortayda taala ninkii iga kheyrka badnaa kafan baa loo waayay wax kafan looga dhiga ayaa markaa la waayey uma busita lanaa waxaa na loo fidiyey oo nalaka siiyey min addunyaa adduunka xaggiisa maa busita wixiina loo fidiyey aw qaala ama wuxuu yidhi uctiinaa waxaa nalaka siiyey min addunyaa adduunka maa uctiinaa wixii nala siiyey waad u jeedaa meel kastee naga taraa talajeygeenoogu bimaa waxaan ka cabsanayaa an takuuna inay noqoto ama ay ahaato xasanaatunaa xasanaadkeennii oo cujilanaa naloo soo dedejiyey amaan aankale waxba ku lahayn war waxaan xasanaadkii aan lahayn amuu yahay ninkaan naceeb la nacay darteed kafan looguma weyni wuu naga khayr badnaa ama uu yahay ama ay tahay mataqaanaa sida ilaahay tilmaamay istidraaj amay tahay waxaana la siinayoon cunaynoon cabaynoon meel kasta naga taala xasanaadkaan aakhira ku lahayn oo loo soo dadejiyey amuu yahay uma kabacdi jacala wuxuu gudagalay yabkii inuu oynahayo xataa taraka acaama ilaa cuntadii uu ka tegay hadda timia kama baxsane waa ka istaagay wuuna ka dhaqaaqay rawaahu lbukhaariy wacan nabi umaama suday bn cajlaan albaahiliyi can nabiyi sala allahu calayh wasalam axabba ila allahi qadratayn laba dhibcood iyo wa afarayni laba raad laba tallaabooyin oo socodkooda ah iyo laba dhibcood wuxuu ilaahay ka jecel yahay ma jiro subxaanah wa tacaala qadratun dhibic waa dumuucun ilin oo min khashyati illaahi ilaahay cabsidii laba dhibcood ee ilaahay dhibicta cishaada ka soo loo qubay lilaahi subxaana wa tacaala leeg lagugu soo tuuray iyo xabad adoo ilaahay diintiisa difaacaya dhibic biyo ah oo markaa kaa timid dhibic dhiig ah baan dhihi lahaa wa ama alaafaraani labada raadood fa aharun waa fii sabiili illaahi tacaalaa ilaaha sarreeya jidkiisa ku timid wa aharun iyo raad oo fii fariidatin waajib aad ku gudanaysay min faraa'id illaahi tacaala ilaahay waajibyaashiisa ka mid ah rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasan wa qaala tirmidi waqaala xadiiun xasan labada raadood ee la tilmaamayana waa raad adiga oo ku socda ilaahay jidkiisa dhufayskaad ku sii socotaa xarbadaad ku sii socotaa diin alla difaaci raadka noocaas ah waa raadkuu ilaahay jecel yahay raadka labaadna waa kee waa raad aad ku gudanaysa ama faan ama tallaabo waajib waajibiyaalka ilaahay ka mid ah salaadii subxeed baa la adimay waad soo tallaabo qaadoo waad soo saamo qaaday beydka allaad ku sii socotaa guriga allaad u socotaa waxaad rabtaa inaad ku tukato waajib waajibaadka ilaahay ka mid ah rawaahu tirmidi waqaal wa fi lbaabi baabka xadiid kaiira minha axaadiis fara badan baa ku sugan waxaa ka mid ah xadiidu cirbaad ibni saamiya qaala uu yidhi wacadanaa rasuulu ullaahi rasuulkii allaana wacdiyey mawcidatan wacdi wajilat minha alquluubu quluubtu ay la cabsatay wadarafat minha alcuyuun indhihiina ay la buyiyeen rasuulkaana wacdiyey sala allahu wasalam maalin maalmaha ka mid ah wacdigaa wacdi cajiib ah ayuu ahaa qalbigeenniibaa ruxday qalbigeenniibaa gilgishay qalbigeenniibaa qayliyey qalbigeennii ayaa si kale isku bedelay indhaheenna biyahoodana markaa way ku soo xogteen baabku baab cajiib badan buu ahaa baabku baab muhiim ah buu ahaa baabku waa baab loogu talagalay inaan ilaahay cabsidiisa la oyno subxaana wa tacaala shoocna aan u qabno hoonan ilaahay u hilowna subxaanahu watacaala waxaanu geli doonaa adduunkan dhibkiisa iyo mashaakilkiisa inaan isaga zaahidno inta yariystee qabii quraacanaanu ka qaadano meel yaroo aan ka degi karna iyo wixii marayaan xiran karnana aan ka qaadano waxa ka soo haray ee salaada naga mashquulinayo diinta ilaahay naga mashquulinayo qur-aanka aan la xifdin la'nahay wacdiga iyo diinka aan la dhagaysan la'nahay culayskiisana inaan dhulka iska saarno oo dhulka isaga tuurno waa fadliga uu leeyahay azahdi fi dunyaa adduunkoo lagu dhex saahido adduunkoo laga tago adduunkoo la naco horaa loo arkay adduun haddaad ka cararto markaasuu kusoo raacaya weligaa adduun ma qabatay yaa annaga naga mid ah ee yiri bas waaye ani adduun saacaddan wixii laga bilaabo aniga kafaaya way igu filan yihiin qof yiri ma nagu jira waa maya maalintuu noo ziyaaday hawe noo ziyaada maalintaan gaari siyaadaha helno yee adduunku noo sii bidaaban maalinta aan wax ziyaado helno markaasaan aakhira ka sii fogaanaa nebi yuusuf calayhi salaam gebagabadii markii la gaaray wuxuu yidhi rabbi qad aataytanii min almulki wa callamtanii min ta'wiili alaxaadiid faatira alsamaawaati waalard أنت waliyi fi dunya waalaakhira tawafanii musliman ilaahu waxaad ii dhiibtay meesha ugu sarraysa waxaad ii dhiibtay meesha ugu sarraysa waxaad isiisay rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiid faatira alsamaawaati waalardi anta waliyii fi dunya waalaakhira ilaahay gacan baan ka taagay adduun ilaga qaado in ah ilaahayow waalxiqnii bisaalixiin saalixiintana iwaafaji markaan siddeetan sana madaxtinimo ku gaarno boqortinimo aan ku gaarno naxdin iyo walbahaar wadnuhu ay istaagi rabaan wuxuu codsanaya in wadnaha loo dadabo wuxuu codsanaa in beerka loo dadabo wuxuu codsanaa sumaaxtinimada usii wado waa shay cajiiba hadduusan ilaahay kaa qabanin hadduusan ilaahay kaa xijaabin hadduusan ilaahay tawfiiqda ku waafajinin adduunku waa lagu halaagsanaa adduunku dhibaato badan buu leeyahay adduunku sun waaye inta yar ee fardu kifaayaha laga qaataa inta ka soo hartay waa layska daayaa war guri aad degta haddii alla ku siiyo zawjo saalixada ilaahay kugu beego in yaroo caruur ilaahay kaa siiya subxaana watacaala maalintaa waxaa cunay kuu guriga kuu yaalo boqor adduun baa tahay ogow rasuulku muxuu yidhi laanjamnu amase waxaa liibaanay qof allaala qofkii ku waafariista iimaan asagoo muslim ah qofkii ku waafariista aamin ku ah fii sirdihi dadkuu ku dhex jiro jirkiisana caafimaad uu ku qabo maalintaana wuxuu cuni lahaa gurigiisa u yaala nin adduunka wax yaala oo dhan loo soo koobay ayuu markaa la mid yahay maxaa kaa maqan waxaan aan jinniga isugu ribayno dhiigkarku noogu kacayo mar walba mashaakilka nasaara maxay tahay waa adduun raadin xubu dunyaa waa ra'su kullu khatii'a adduun jacayl wuxuu madax u yahay dembi dhammaantii sida afartu ay tilmaanteen in dembi la gala maxaa keena adduun jacayl in xoolo badan aad heshaa ribo loo galaa guri fiican inaan helo darteed ayaa rabo u isticmaal inaan loo sameeyo maxaa kelifa nin inuu aabbihii dilo maanta maxaa keenay waa xubudunya inuu hooyadii dilo maxaa keenay inuu xoolaheeda qaato inuu waddada istaaguu ku dhiirado inuu dhig islaameed daadiyo maxaa keenay waa xubudunya waa dollar hel sidaa darteed ayaa adduunka walaalayaa waxaa la tilmaamaa ilaahay qofka uu jecel yahay adduunkuu ka ilaaliyaa ilaahay qofka uu jeclaada adduunkaa laga ilaaliyaa sida axadkiina xanuunsan aad uga ilaalisaa raashinka midka dhiba qofka xanuunsan cunto kasta ma la siiyo cunta qaara la siiya qaarna waa laga reebaa lee looga diiday kan muxuu dhakhtarku yidhi kanayaan la siin kanayaan la siin kana caafimaadkuusuu dhibaya dhibaatuu u keenaya saa darteed ilaahay sida qofka xanuunsan aad uga dhaa yuu qofka mu'minka uu jecel yahayna adduunka uga ilaaliya subxaana gurigiisaa roobka sooday sal allahu calayh wasalam maqhribka ilaa cishaa iyo faynuusta gaaska ku jirta ma gaari jirin rasuulka sala allahu calayh wasalam xashuu ku seexan jiray sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuu ka ilaaliyey maca daalika buuruhu markuu aqmaraayo dahab makuu noqdaabay ahaa dahab makuu noqonaa adduunka waa la arkay waa kii ka orduu soo raacaa kii ka carbuu ka daba yimaadaa waxaa la rabaa inuu kaa soo cararo aad ka cararto guri aad ka gasho albaabka aad ka xirto uu kuu soo garaaco warqaylada igadaa aad dhahdo marka noocaasaa khayr wanaag la gaaraa salaadaan uga tagnay diinaan uga tagnay xaqaan uga tagnay xalaal baan uga tagnay gacana kuma hayn xataa haddaan milkin lahayn oon gacanta ku dhigi lahayn waxbay noqon lahayn habeen kasta waa seexanayna anagoo tabshaaniin ah subix waxaan soo kacayna anagoo tabshaaniin ah haddana waa sii seexanayna anagoo tafashka taagan adduunka aan helno aan gaarno markaad cogto laba furmaysa shan markaad xirto toban baa furmaysa weligaa xaladaa ku talagal waa laga cararaa waa laga ordaraa sidaa darteed baa la yidhi ratiga aakhira raro kan adduunka asaa ku soo raacaya qofkii ratiga adduunka rartaa kan aakhira arki maayo kunuu min abnaa'i alaakhira eh, war ilmo aakhira noqda walaa takuunuu min abnaa'i dunya ilmo adduunyaed ha noqonina adduun ma rabtaa inaad hesho waa orod adduun ma rabtaa inaad gacanta ku dhigto ka carara adduun ma rabtaa inuu kuu yimaado ka fako adduun ma rabtaa inuu albaabka kuu soo garaaco nac asagoo dhan qofkaas baa khayrkii wanaag gaara rabbi agtiisana sharaf iyo cizi ku gaara taabiciyiintii waxaa ku jiray ama dadkii salaxa ahaa ee wan wanaagsanaa nin baa wuxuu isku cunayay baa la yidhi muufo kibis qalashay biyuu ku cabaayay marka waa raashin meesha ugu dambeeyu ka cunaya markaasuu leeyahay wallaahi nimcada barwaaqada khayrka aan ku jirno hadday umaradu ogaan lahaayeen la jaadaluuna bisayf sayfbanu la dagaalami lahaayeen muxuu cunayaa kibis adkaato shan berikiiday iyo galaas biyo ah galaas biyuu ku cabaya nimca inuu ku jiro arkayaa wuxuu leeyahay wallaahi nimcada aan ku jiro hadday madaxdu ogaan lahayd maxay cunaan hig shiilan maxay cunaan digaad dugan maxay cunaan sanaaki ama malaay la hagaajiyey maxay cunaan beriis subag lagu dalcay haddana annaga nimcada aan ku jirna hadday ogaan lahaayeen la jaadaluuna bisayf sayf bay qorka noogu wada jari lahaayeen waayo say rabaan uma hurdi karaan say rabaan magaalada uma mari karaan say rabaan uma hadli karaan hurdadii bay yihiin ay gabeen ninkaana intuu qashinka ka dhex baxsado waxyaabaha reereedkay maqaayaduhu soo reebeen baafuu raadsanayaa cishaa'id marka la gaaro gidaarada hoostiisuu seexanayaa kaalahaasuu u quurinaya daasuu ku jiraa wuu macaansanayaa hurduu ku dhex jiraa hurdada waa nimcooyinka alla ugu waaweyn waa madaxweyne waa hogaamiye waa boqor waa maalqabeen ma seexan karo kaniiniyaa lagu jiifinayaa inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wajacalnaa nawmakum subaatan raaxaan idinkaga dhignay buu dhaayna subxaana watacaala hurdadiina subaa raaxo waa la waardiyeyna raashinka wax kasta waa u yaalaa ma cuni karo dhadhankii ma laha dhakhtar baa yidhi kaaha cunin kannaha cunin waa madaxweyne waa hogaamiye waa maalqabeen meel kastay ka taalaa wax allaale wuxuu u baahan yahay buu caaba heli karaa laakiin wuxuu leeyahay marka ugu horaysa intuusan waxin waa inuu kaniin cadaa mar allaale markuu cuno waa inuu kaniin cadaa mar allaale markuu sarinta ada waa inuu kaniin cadaa mar allaala markuu shaqada inuu kiniiseexanayo suu u hordaayo suu u haysto nimcad waaqada waa shay aan la koobi karin walaalayaalo addunya addunya adduunka intaan iska ilaalin karnaan iska ilaalin adduun waxna dhibaatay waa adduun waxa dib noo dhiga waa adduun jacayl waxa mashaakilka noo asay waa adduunya jacayl waxaan salaad u dayacnay waa adduunya jacayl waxay dumar xijaab u tuurteen waa adduunya jacayl waxa kalaad looga tuntay waa adduunya jacayl waxa hooyo loo xusuusan lahay waa adduunye jacel waxa aabba loo xusuusan lahay waa adduunye jacel waxa caruurtaada aad ula raaxaysan la'dahay waa adduunye jacel kabaha lagu jiiftaa dadka gobolka mid ah ma awoodi kar ayaqlic inuu iska siibo awood uma lahaa saa darteed adduunku waa wax aad yaad u dhib badan ilaa xaqan waxaan ka baryaynaa inuu xaqa naga waafajiyo adduunkaa dhibka badan naga ilaaliyo baab noocaasoo kalea noo soo socdaa waana inaan casharada danba haddii rabbi idna subxaana watacaala inta ka horaysaba dhammaantiin allah idin xafido qeybkii wanaagana allah idin waafajiyo adduunkaa dhibaatada badanna in yarko aanan ku kibrin oo khayr badan ah ilaaha naga siiyo hadduu nila doono inuu wax badan idinka siiyana kuwii shaakiriin ahoo ku shukriya ilaahay ha idinka dhiga subxaana watacaala xoolihiina allah idiin barakeeyo awlaadiina allah idiin barakeeyo guryihiina allah idiin barakeeyo cilmigiina allah idiin barakeeyo rabbi subxaana watacaala tacaala kuwii khayrkii wanaagga waafaqa allah idinka dhigo meelaadan ku dhibtoon adduunkiiyo xoolaha ilaahi ha idiin soo dhigo haddaad heshaana kuwii ku shukriya allah idinka dhigo hadaad weysaana kuwa ku sabra allah idinka dhigo jannada dalarkeeda samaawaadkii allada ay la eg tahay ilahay idinkuma qadiyo dhammaanteena ilahay gees ha naga wada dhigo maalinta qiyaama kuwii khayrkii wanaagga gaara ilaahi ha naga dhigo subxaana watacaala inta ka horaysa waxaan idin leeyahay wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wausalii wausalimu cala nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ila yowmi اddiin baabu fadli zuhdi fi اddunya walxaqi cala altaqalluli minha wa fadli اlfaqr waxaanu gelaynaa fadliga sahdiga adduunka lagu saahido uu leeyahay iyo guubaaba markaa laysku guubaabiyo in adduunka la yaraysto iyo faqriga fadliga markaa ku jira qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi innamaa mahalu lxayaati addunya noloshan adduunka tusaalihiisa kamaa-in waa biyo oo kale anzalnaahu aanu ka soo dejinay min asamaa'i samada xaggeeda oo fakhtalata bihi nabaatu alardi arlada nabaadkeeda waxyaabaha dhulka uu dhaliyo oo mimaa kii ah ya'kulu nnaasu dadku ay cunahayeen iyo waalancaamu nimcooleyda waa xoolahe xataa intii idaa akhadad ay qaadatay alardu arladii suqurufahaa quruxdeedii oo wazayanat ay qurxowday ay ziinowday oo wadanna ay maleeyeen ahluha ehelkeeda annahum ayagu qaadiruuna inay karaan calayhaa korkeeda ataahaa waxaa u yimid amrunaa amarkeenna laylan habeen aw nahaaran ama maalin fajacalnaahaa waxaanu ka yeelnay xasiidan bal la shafay oo kale ka an lam taqna inaysan ku aalin ooaysan ahayn baad moodaa meesha bilamsi shalay kadaalika saasaa nufasilu laayaat aayaadka u kala saarsaarnaa liqowmin yatafakkaruuna qoomka markaa fakaraya wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wadarib yeel lahum ayaga matala alxayaati addunya nolosha adduunka tusaalihiisa kamaa'in biyo oo kale ansalnaahu aanu ka soo dejinay min alsamaa'i samada xaggeeda biyahaasoo fakhtalata dheexay oo ku dhex dhehmay bihi asaga nabaatu al nabaadka dhulka uu dhaliyo oo fa asbaxa intaa kadibna uu noqday hashiiman burbur oo tadaruuhu riyaaxu dabayshu ay kala geysay dabaysha ay markaa kala farfardhisay wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii muqtadiran diinat lxayaati addunya nolosha adduunka siinadeedii dhalaalkeeday ahaatay waalbaaqiyaatu asaalixaatu waxyaabaha baaqiyaadka ah haraaga fiicfiican ayaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa sawaaban xagga abaalmarka wa khayrun amala xagga amasha iyo yididiiladana taasaa u khayr badan wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi iclamuu ogaada annama alxayaatu addunya noloshani adduunku lacibu inay tahay lacib iyo ciyaar walahyun daah iyo wax lagu dahdaaho wa ziinatun ziine iyo qurux wa tafakhurun iskufaan baynakum dhexdiina ahaadii wa takaafurun badsasho fil amwaali maalalka la kala badsada iyo walawlaadi wlaadi owlaadaba roog oo kale acjaba alkufaar kufaarkii beeralayga cajab geliyey nabaatuhu nabaadkiisii dhaladkiisa ka bacdi yahiiju wuu karayaa fataraahu waxaad arkaysaa musfaran asagoo jaalooboo dharay uma kadib yakuunu wuxuu ahaanayaa xutaaman burbur wa fi alaakhirati aakhira cadaabun cadaab baa ku sugan oo yaalo shadiidun ee daran wa makfiratun iyo dembi dhaaf oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatii wa ridwaanun raadi ahaasho wama alxayaatu addunya nolosha adduunkuna ma ahaanin ilaa mataacu lguruur raaxo kadaa maahane nolosha adduunkuna wax kale ma ahaanin buu yidhi ilaahay ilaa waa mataac iyo raaxo guruur ah oo markaa dadka sirta wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi zuyina linnaasi dadka waxaa loo qorxeeyey xubu shahawaati shahawaadka waxyaabaha naftu ay macmacansatay ku raaxaysato wax la cuno iyo wax la cabo dhar la xirto iyo wixii lamid ahaa shahawaad loola jeedaa oo min annisaa'i haweenka ama dumarka xaggooda ka ahaadii waalbaniina wiilasha waalqanaatiiri lacagta almuqatarati ee la adkeeyey oo min aldahabi dahabka ah iyo waalfidati qalinka waalkhayli fardihii almusawamati la calaamadeeyey waalancaami iyo nimcoolayda walxarfi iyo beeraha daalika arrintaana mataacu alxayaati addunya nolosha adduunka mataacdeeda ayay ahaatay wallaahu ilaahayna cindahu agtiisa xusnu lma'aabi marjic iyo noqod wanaagsan baa ahaaday waqaala qaala tacaala ilaah sannaasuu dabow inna wacda allaah ilaahay yabowhiisii ballanqaadkiisa xaqun waa xaqe falaa taqurannakum yaysan idinkedinin alxayaatu addunyaa nolosha adduunka nolosha adduunku yaysan idin sirin walaa yaqurannakum yuusanna idinka kadinin billaahi ilaahay diinkiisii cibaadadiisa algharuuru kada badanaha shaytaanka wa qaala tacaala alhaakum waxaa idin mashquuliyey adtakaafuru badsi iskufaan xataa intii zurtum aad ka siyaarateen almaqaabira qubuuraha kallaa ka jooga hafaanina sawfa dib dambaa taclamuuna u ogaan doontaan humma intaa kadib kallaa ka jooga oo ka hara sawfa dib dambaa taclamuuna ka ogaanaysiini kallaa waxaa xaq ah oo sugan low taclamuuna haddaan la haydeen cilma alyaqiin ma faanteen buu yidhi ilaahay wa qaala tacaala wamaa haadihi alxayaatu addunya noloshaan adduunka ma ahaanin ilaa lahwun wax lagu daahdaaha iyo walacibun ciyaar maahane wa ina addaara alaakhirata daarta dambe ee aakhira lahiya alxayawaanu ayadaa nolol ah low kaanuu yaclamuun kuwa og hadday ahaan lahaayeen waal aayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku soo aroorayna kafiiratun mashhuura aad bay u fara badan yihiin waana caan wa ama alaxaadiidu axaadiidtana fa akharu waxay ka badan yihiin min an tuxsara in lasoo ururiyo in laysku keena meesha way ka badan yihiin axaadiistana fa nunabbihu waxaana ku baraarugaynaa bitarafin qayb oo minhaa nistaa faraha badan ka mid ah calaa maa siwaahu wixii ka soo haray wixii ka soo haray qayb baan uga kaftoomi doonaa can camr bin cawf alansaari ana rasuula allahi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga qaala ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaa bacfa wuxuu diray abaa cubaydata abaa cubayda ninka lagu magacaabo ibni jaraax ila albaxrayn baxrayn ayuu u diray ya'ti si uu uga keeno bijisyatiha canshuurteeda jisyadii iyo wixii lagu farad yeelay si looga soo qaado faqadima abaa cubayda wuxuu la soo galay bimaalin xoolo fara badan ayuu min albaxrayni baxrayn xaggiisa kala soo galay oo madiine uu keenay fa ilansaar ansaar baa waxay soo maqleen biquduumi abi cubaydata soo gelitaankiisa inuu abaa cubayde xalay maal baxrayn uu ka keenay yay maqleen fa waafow waxay soo buux dhaafiyeen salaata alfajri salaadii subxeed maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa maalintaa cid soo habsaantay oo salaada dib uga soo dhacday ma aysan jirin ileen xoolo in la keenay ayay soo maqleen oo abaa cubayde uu keenay fa waafaq waxay la soo waafaqeen salaata alfajri maca rasuuliillaahi rasuulka nicigiisa falammaa sallaa markii uu tukaday rasuulkii allah insarafa wuu u soo jeestay salaadiina uu ka gadoomay uu saa ugu soo jeestay fatacarabuu lahu way u soo banbaxeen ilaa nebiga markuu salaadda faaruqa saxaabaduu saan ugu soo jeesan jiray markii ay markuu ka soo insiraafay salaadii uu ku soo jeestay hortiisay soo wada fadhiisteen macnaha fatacarabuu waxay isku soo bandhigeenay ku soo gudbanaadeen lahu rasuulka fatabassama wuu dhoola caddeeyey rasuulkii ilaahayna sal alla calayh wasalam xiina ra'aahum markuu arkay markay soo buuxiyeen meesha oo buuxoodii uu arkay nebigu wuu qoslayoo wuu dhoola caddeeyey humma kadib qaala wuxuu yidhi adunnukum waxaan idiin malaynayaa samictum inaad soo maqasheen anna abaa cubaydata abaa cubayda qadima inuu la soo galay bishayin shay min albaxrayn shay inuu baxrayn ka keenay inaad soo maqasheen faqaaluu waxay dhaheen ajal nacam yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay haa rasuulkii allow abaa cubayda inuu xoolo baxrayn ka keenay faqaala wuxuu yidhi nebiga abshiruu warhooy bishaaraysta waa amigii bishaaraysta buu yidhi bishaaraysta abashiiru bishaaraysta ayuu ku yidhi nebiga sal allahu calayhi wasalam abshiir bishaaraysta waammani yididilsada oo qof kasta ha yididiilsadoo niyadda ha gashta inuu heli doono maa yasurukum wax idin farxad geliya fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye mal faqra faqrigu ma aha akhshaa midaan idinkaga cabsanaya calaykum korkiin aniga fakri ma idinkaga baqaayo walaakiin akhshaa waxaan idinkaga cabsanayaa an tubsata in laydiin fidiyo addunyaa adduunka calaykum korkii kamaa busiqad sidii loogu fidiiyey calaa man qablakum dadkii adinka idinka horeeyey adduun in meel kasta laydiin dhigo oo fatanaafasuuhaa aad u tartantaan kama tanaafasuuhaa say ugu tartameen oo kale oo fa kama ahlakathum laydinku halaago sidii loogu halaagay oo kale muttafaqun calayh aniga taasaan idinkaga baqayaa buu dhahay nebiga wa can abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jalasa wuu fadhiistay rasuulkii alleh cala almimbar mimbarkuu ku fadhiistay wa jalasna annaguna waan fadhiisanay xowlahu gaarartiisa faqaala wuxuu yidhi inna mimaa akhaafu waxa aan cabsanaya calaykum korkiinna min bacdi anigaraashay maa waaye yuftaxu calaykum korkiinna la furi doono oo min zahrati dunyaa adduunka dhalaalkiisii ee quruxdiisa sahrati addunya adduunka zahrigiisa markaa ah, waa ubixiisa iyo wasiinatihaa quruxdeeda muttafaqun calayh wa canhu waa isla abi saciid ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi ina addunyaa adduunku xulwatun waa mid macaan khadiratun oo cagaaran wa ina allaha tacaala ilaaha sarreeyana mustakhlifukum fiiha khaliif ayuu idinkaga dhigay gudaheeda fayandur fayandur isagoo raba inuu eegoo fiiriyo kayfa tacmaluuna saad ugu camal qabanaysaan ee fattaqu ddunya adduunka ka cabsada waataqu nnisaa'a haweenkana ka cabsada rawaahu muslim wa can anas radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebi allaahumma ilaahay laa caysha nolol ma jirt cayshu alaakhirati nolosha aakhira maahan nolol aan nolosha aakhiro ahayn ma jirta muttafaqun calayhi waa xilli ay godka qodaayeen waa xilli ay diinta difaacayeen waa xilli ay gaalada isu soo bahaysatay waa xilli ay baahi ku jiraan saa darteed ayaa godka sidii loo qodaayay saxaabadu baahibay dareemeen gudyaa soo baxay iyo gawaan seefta ay ku suulin waayeen faaska nebiga intuu qaatay kor u qaaday gacmihiisa calooshiisaa laba dhagax ku xirnayd markuu saa ugu dhuftay dhulka orahdiisu waxay ahayd allaahumma laa caysha ilaa cayshu alaakhira ilaahayow nolol aan nolosha aakhiro ahayn ma jirtee fakhfir lilansaari waalmuhaajiriin muhaajiriin iyo ansaarba ilaahayow cafi oo u dembi dhaaf muttafaqun calayh wa canhu can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa waxa uu ka wariyey waa saxaabigii hore qaala itadacu lmayita maydka waxaa raacaya alaaatun saddex waxyaabood ahluhu ehelkiisa wa maaluhu maalkiisa wa camaluhu iyo camalkiisa fayarjicu itnaani laba way soo noqonayaan wayabqaa waaxidun mid baa ku haraya agtiisa yarjicu ahluhu wa maaluhu ehelkiisa iyo meelkiisa way soo noqonayaan wayabqaa camaluhu camalkiisaa baaqi ku noqonaya muttafaqun calayhi camalkiisaa meesha ku haraya wa canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi yu'taa waxaa lala imaanayaa biancami ahli ddunya ahlu adduun qofka ugu nimco iyo barwaaqii caafimaad badnaa laakiin min ahli naari ahlu naar ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaa la keenaya fayusbaqu waxaa la tiimbinayaa fi nnaari naarta sabqatan uma kabacdi yuqaalu waxaa loo odhanayaa yabna aadam ibni aadamu hal ra'ayta ma aragtay khayran khayr qatun weli hal marra ma ku soo martay bika adiga naciimun naciima qatun weli fayaquulu wuxuu leeyahay laa wallaahi yaa rabbi maya ilaahay baan ku dhaartay rabbiyo wayu'taa waxaa lala imaanayaa biashaddi annaasi dadka midka ugu darnaa bu'san xagga dhibaatada iyo faaska fi dunyaa adduunka caafimaad la'aan faqri murug jirro oo min ahliljanna ah laakiin jannada ehelkeeda ka mid ah fa yusbaru waa la tiimbinayaa sabqatan tiimbin fi ljannati jannada fayuqaalu lahu waxaa loo oranayaa ya bna aadam ibni aadamow hal ra'ayta ma aragtay oo ma ku soo martay bu'san baas in rabbika ma ku soo martay shiddatun qad dhib iyo shiddo hadda ka hor fayaquul wuxuu oranayaa laa maya wallaahi baan ku dhaartaya maaman rabbii ima soo marin bu'sun baasqadun weligay walaa ra'aytu shidda shiddo iyo dhibna ma arkin qadtu weligay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can ilmustawli bishaddaad radia allaahu canh qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yihi nebiga maddunyaa adduunku ma ahaanin fi laakhirati aakhira marka loo barbar dhigo ilaa midlu maa shay oo kale maahane yajcalu uu yeelo axadukum midkiin usbucahu fartiisa filyamni badda badda oo aad farta saa u dhexgelisay oo aad ka soo bixisay falyandur ha eega bima yarjicu muxuu la soo laabay muslim baa xadiidka wariyay maxaad badda ka qaadatay maxaadse ka nusqaamisay baduunka marka aakhira loo barbardhiga saasoo kala waayo rawaahu muslim wa can jaabir ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam mara wuxuu soo maray rasuulka bisuuqi suuqa suuqa ayuu nebigu soo maray waannaasu dadkuna kanafatayhi dhinacyaalkiisa ay socdaan saxaabadiisuna ay geerar iyo hareed socdaan famara wuxuu soo maray rasuulka bijadin orgin asaka dheg go'an mayitin oo meyd ah orgi dhegta ka go'an oo haddana meyd ah fa tanaawalahu wuu gaaray intuu kor istaagay buu fa aqada wuxuu soo qabtay nebiga biudunihi orgegii dhegtiisa uma kadib qaala wuxuu yidhi ayukum kiineebaa yuxibu jacal an yakuuna inuu u ahaada haada midkani lahu isaga bidirhamin dirham macnaha yaa iga gadanaya ujeedaaye yaa hal dirham iga siisanaya faqaaluu waxay dhaheen maa nuxibu ma jeclin annahu asagu lanaa bishay inuu noogu sugnaado wamaa nasnacu bii maxaan ku samaynaynaa maxaan ku samaynaynaa ergegan meydka ahoo dhegta go'aanay haddana dhintay dirham uma kadib qaala wuxuu yidhi nebiga waa yahey atuxibbuuna ma jeceshihiin anna lakum inaad yeelataan asagoo nool oo dhegsaan uga go'an oo haddana aad yeelataan ood iska qaadataan lacag la'aan qaaluu waxay dhaheen wallaahi low kaana xayan xataa hadduu noolaan lahaa hadda waaba meyye kaana cayban ceeb buu lahaan lahaa annahu asagaa sakun waa dhwaa dheg gaaban yahay oo dheg buu la'yahay fa kayfa sidee wahuwa meyitun asoo dhintay maxaanku falaynaa see yeelaya rasuulku wax buu tusaayay faqaala wuxuu fawallaahi buu dhasal ladunya adduunka ayaa ahwanu ka liita oo kaga daciifsan cala allaahi alla korkiisa min haadaa midkan sida uu calaykum korkiina ku yahay sida aad u nacdeen oo idinkugu daciifsan yahay oo asoo dhintay iska daaya asagoo nool xataa aadan qaadan lahayn way dheg buu la'yahay magac buu kuu noqona waxaa la leeyahay kii orgega dhegta go'naa lahaa iyo wax la mid ah sida aad kan u nacdeenoo korkiina idinkula liitay ilaah baa adduunka uga liitaa qowluhu uu yidhi kanafatayhi ay can labadiisa dhinac bay socdeen alasak alsagiiru aludun uu dheg yaraa waa macnaha orgay dheg yar buu ah dheg go-an wa can abi dar radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa amshii mid socda maca annebi nebiga micigiisa fii xaratin xarada oo bilmadiinati magaalada madiina xarada waxaa laga wadaa waa dhulka dhagxaanta madmadow ee madiino ayaan ku soconay faistaqbalnaa waxaan qaabilnoo naga hor yimid uxudun buurtii uxud faqaala wuxuu yidhi yaa abaa qultu waxaan ihi labayka yaa rasuula allah ee rasuulkii allah fa qaala maa yasurunii ima farxad gelinaysa buu yidhi nebiga anna cindii agtayda inuu ahaado midla uxudin jabal uxud oo kale dahaban oo dahab ah tamadii ay soo gudubtay ku soo marta calaya korkayga alaatatu ayaamin saddex maalmood jabalu uxud oo kaloo dahab ah inuu agtayda yaalo kadibna saddex maalmood uu igu soo maro ma jecli wa cindii agtaydana minhu diinaarun diinaar uu ka yaalo macnaha kulli inaan bixiyon sadaqeeyo ayaan jeclaan lahaa ilaa shay-un shay maahani ursiduhu aan ligayn daynta inaan isaga gudo ilaa an aquula inaan dhaha maahani bihi jabal uxudkii oo kaloo dahab ah fii cibaadiillaahi addoommada ilaahay dhexdooda haakada wahaakada wahaakada inaan ku kala daadaadiyo can yamiinihi iyo wa can shimaalihi iyo wa can khalfihi buu tilmaamay midigtiisii bidixdiisii gadaashiisii uma kabacdi saara wuu socday cabbaar faqaala wuxuu yidhi nebiga ina alakhariina dadka ugu xoolaha badan hum aqaluuna waa dadka ugu ajirka yar yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ilaa man qaala qof bilmaali xoolihiisii yidhi maahane haakada wahaakada wahaakada can yamiinihi wa can shimaalihi iyo wa min khalfihi wa qaliilun maahum dadka way yaryihiin alla yaraan badana dadka xoolaha saa u kala fardhinaya wa qaliilun yar maahum kuwa uma kadib qaala wuxuu ii yidhi lii aniga waa rasuulkee makaanaka meeshaada joog abidarow laa tabraxa ka dhaqaaqin xataa aatiyaki laan kuu imaado isug uma inalaqa wuu tegay rasuulka fii sawaadi leyli mugdiga habeenkii xataa taraaraa ilaa iga qarsoomay fasamictu sawtan cod baan maqlay qad irtafaca kor noqday fatakhawaftu waan cabsaday an yaquuna inuu yahay axadun qof oo carida u soo banbaxay lilnebiy nebigoo dhibgaansii raba faaradtu waxaan doonay an aatiyahu inaan u tago fadakara wuxuu xasuustay qowluhu laa tabrax xataa atiika ilaan kuu imaada meesha haka tege falanabrax ma dhaqaaqin xataa ataanii ilaa uu ii yimid faqultu waxaan idhi laqad samictu sawtan cod baan maqlay takhawaftu minhu waan ka cabsanay fadakartu lahu waan soo xasuustay faqaala wuxuu yidhi wahal samictahu tu lahu waanu xusay wahal samictahu ma maqashay qultu nacam qaala daaka jibriil jibriil buu ahaa ataanii waa ii faqaala wuxuu iiyii man maata qofkii dhinto oo min ummatika ummadaada ka mid ah laa yushriku biاllaahi shay-an aan ilaah waxba u sharig yeelin dakhala aljanna jannaduu gelayaa qultu waxaan idhi wain zana wain saraqa hadduu zinaysto u xada xataa ma gelaa qaala wain zanaa wain saraq haa hadduu zinaysto u xada xataa u gelaya muttafaqun calayhi wahada lafdu lbukhaari wabiاllahi towfiiq wallahu aclam